السلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد وxadiidka laba boqol iyo lix iyo labaatan ee ka mida baabka sheegaya tilmaantii salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa baabka lafdhabarka u ah cilmiga salaada lannahu muuqaal maadaamu nabigu i calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada sida aa aragteen anigoo u tukanaya sidii u tukan jiray ayaa asxaabtii arkaysa soo gudbinaya ridwaan ullaahi calayhim marka qofka doonaya dhammaanteen waan wada doonaynaaye inuu ku daydo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halkii u tukanayay ayaa axaadiistan oo saxiix u badan ay tilmaamaysa waa waxyaabaha qaarkood waa afcaashii rasuulka ficiladiisii wey waxyaabaha qaarkoodna waa qowlkiisi iyo wuxuu ku dhawaaqay waxay isugu jiraan sunno iyo waajiba labadaba waa arkaantii iyo sunnayaashii intaba waa leeyihi alqowliyati walficliya wixii markaa way usugmayaan iman kara وعn cabdاللahi بن abi أwفى رadي الlه عanه qaala wuxu uhi jaaءa rajul ilى النabiyi slى الlahu عalayh wasalam marka kale facalimnii waxaad ibartaa buu nabiga kunii wax igaga filaada minhu qur'aanka shay halkii qur'aanka ii gala maadaama aan tukanayo bal ii sheeg faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qul waxaad tidhaahdaa oo halkii faatixada gelisaa subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim alxadiida dhamaystira rawaahu axmed waabu daawuud wاnasaa'i waصaxaxahu bnu xibaan wadaara qudniyu wاlxaakim wاlxadiidu صaxiixu calaa sharطi muslim gebagabada xadiidka ama xukumkiisu min xayثu takriij waa inuu saxiix yahay xadiidkani waxa uu tilmaamaya haddii qofkii aanu garanaynin faatixadii iyo qur'aankii kale halkii faatixada iyo qur'aankaba inuu gelin karo dikri kale inuu dikri kale gelin karo waayo shayga ahi yafqudu bilcajzi canhu ima ilaa bedelin aw kayri bedel hadduu qofku kari waayo wixii waajibka ahaa wuu ka dhacaa marna waxbaa loogu bedelaa marna waxba looguma bedelada de ilaahay baa wuxu uhi fattaqu llaha ma stadactu saa kartaan ilaahay uga cabsada ama intaa kartaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari warinaya wuxuu ku yidhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istaactum markaan amar idin siiyo ee shay idin amro intaa kartaan kala kaalaya ilaahayna wuxuu ihi faqra'uu maa tayasara min alqur'aan qur'aanka wixii idiin sahlanaada akriya haddaanay waxba u sahlanaana dikrigaasaa lagu bedelaya subxaan allah ilaahay baa xumaan ka hufan alxamdu lilaah mahad ilaahay baa leh walaa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa waa keligii wallaahu akbar isaga ayuunbaa weyn walaa xawla walaa quwata ilaa billaah xeeladii awoodi ma jirto iyadoo ilaahay la kaashado mooyaane allihii alcaliyi sareeye alcadiimi ee weynaa waa runtii waxa ay ka hadlayaan arrimo fara badan oo faatixadu ay ka hadlayso waa sifaadkiisii afcaashiisii uluuhiyadiisii rububiyadiisii kibriyaa buu leeyahay lahu lmaddu waalcadama marka intaasoo arrimood oo dee faatixadaba laga fahmayay aayaadkeeda ayaa ay adkaartani koobsanay marka masalo fiqiya weeye masaladu xadiidku ka waramay oo ah qofkii masalan garan waayo qur-aanka inuu dikriga akhri karo gaabkii dikrigaasi ku buuxinaya waxa haddaba isweydiin leh ehm, ma sidaasunbuu ku daysanayaa mise dee shaygii dikrigan laga bedel qaatay oo faatixadiia waa inuu ku dadaalo dabcan asalkiibuu ku dadaalaya isna waa qof jaahil oo iminka salaadii baranaya waa qof gaal ahaay iminka soo islaamay waa qof markii hore caafimaadkiisa wax kasii ahaayeen oo ma ama hadalkii iyo waxgarashadii iyo iminka ay usoo noqdeen intaba dee arintu way ka iman kartaa marka waxa wey intu faatixadii baranayo ama qoraal ha ku barta ama laqimaad loo laqime dikrigiisana iska sii wadaya waaya fain lam yaqdir calaa tacalumi alfaatixa aw daaqa alwaqtu canhu saqata walazimahu qiraa'atu kayriha min alqur'aan kaan yuxsina aayatan min alfaatixa aw kayriha karara alaayata biqadriha fain lam yuxsin shayan min alqur'aani lazimahu an yaquula intaa marka kolka hore faatixada ayaa la odhanaya akhri hadduu akhrii kari waayo qur-aanka kale wixii uu ka yaqaano ku tukanaya hadduu kari kari waayo tasbiixdan iyo dikrigan ayuu markaa u dhaqaaqi doonaan oo halkii gelinaya jumlooyinkan iyo macnaha ay xambaarsan yihiinna waa macnayaasha aynu soo sheegnay oo awoodihii oo dhan iyo ammaan oo dhan iyo uluuhiyadii iyo xaqi cibaadada ayaa ilaahay loo qiraya laga faaidaysanaya kelmadahan waxaynu ka faa'idaysanaynaa yusru shariicati wa samaaxatuha diintan inay sii diinaan dhibaato lahayn oo fudud oo tilmaamaysa un qofka in loo xil saaray oo laga doonayo kolba waxa uu karaya wy marka uu ka wax ka daalana oo shaygii casiimad ahaa ee sidii lagu waajibiyey ahaa markuu kari waayo ruksaa la siiyaa albaabkaasi kolkuu iska soo xidho ee uu ku cidhiidhi noqdo albaab kalaa loo furaa qawaaciddeeday ka mid tahay kullamaa daaqa alamru itasaca marka uu arinku cidhiidhi ku noqdo dhan kaluu ka furmaya hadday tukashadii kugu adkaato macnaha sarajoogii waa cidhiidi wasci baad sii helaysaa waxaa aad karaysaa laguri wad faatixada akrinteediiba adkaatay itasaca ya arrinkii waasac buu noqdayoo wixii adkaraysaa karaysaa laguuriyo kale ahri waxaa daba yaala wakulamaa itasaca daaqa idaa kulamaa daaqa almru itasaca kulamaa itasaca daaqa macnaheedu waxa wey kolka hore arrinku jir kugu noqdo waa lagu yaro nafisiiyey wixii laakiin kolkii hore aad ka daashay hadduu kuu soo noqdo aad awoodana cidhiidhigii wuu soo noqonaya ade wixii markii hore lagaa doonaya lagu leeyay la kaalay وعn ah. abi qataas radia allahu canhu qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebi maxamed wuxuu ahaa yusalii bina buuna tukinayay badu musaaxaday ku tusinaysa yusalli lana ma aha yusalli bina weeye annaga ilaahay buu tukanayay laakiin macana wa imaaman lana wuuna tukinayay fayaqra'u wuxuu ku akriyayey fi duhri waalcasr uurkiiyo casarka fi rakcatayn اluulayayn labada ragcadoode hore wuxuu ku akriyayay bifaatixati lkitaabi faatixada kitaabka qur'aanka ah suuradda u horeysa ee la idhaahdo faatixatu lkitaab wa suuratayn iyo laba suuradood oo kolba kuwa uu doono ah wa yusmicunaa wuuna maqashiinayey alaaya aayadda suuradaha ka mida ah ama aayaadka uu akhriyayo axyaanan mararka qaarkood haddee iyadoo salaadii la siraysanayba ay tahay ayuu in yar oo kibaaxa naga siinayay wa yudawilu wuu dheeraynayey alrakcata aluulaa rakcadda hore wuu dheeraynayo ee duhurkiiyo casar oo ta kale way kasii dheeray wayaqra'u waxa uu ku akhriyayey fi lukhrayayni labada ragcadoode dambe ee duhurka iyo casarka bifaatixati lkitaab faatixada kitaabka oo suuraddaa la yidhaahdo alxamdu ee suurado kale raacinaynin muttafaqun calayhi xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa wariyey alxamdu lilah sidan aynu u ayuu xadiidku tilmaamayaa inuu nebigu u jiray calayhi salaatu wasalaam oo salaadaha xataa sirtaa laftigeeda in labada ragcadoode hore un faatixada qur-aan kale u raacin jiray midba eh, ragcad walba suurad kale u raacinayay maaragtay eh, markuu faatixada akriyo ama aayado kale oo dee intuu doono ah labada ragcadooda dambena iyaga waa faatixada wey markaa sida hadyiga nabiga waa caynkaa eh, marka aada faatixada dhammaysto labada ragcadoode dambe walow imaamku muddaba hasii taagnaadee wax kaloo aada akhriyeysaa ma jiro ila sidaan hadyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa intaa uu raaciyo sifadii qaybtaasi waa qawligii iyo ficligana ka mid ahaa in uu dheerayn jiray labada ragcadood ta hore marka sidaasay tahay oo dabcan labada dambe iyaga faatixadun baa lagu akrinayaa oo way isleegi laakiin labada hore ayaa weliba tahore sii dheeraanaysa waxaa kaloo uu sheegay wayusmicuna alaaya axyaanan aayadda mararka qaarkood waana maqashin jiray si jahri jahriyahoo sidan dee maqribka iyo cishaa'igii oo kale ma ah laakiin waxoogaa uu yar biniixinayo bal aayaadka oo akrinayaa meesha ay ku jiraan iyo inuu qur'aan ah shayga uu akrinaya yahay iyo waa waxbaray daraaddeed maa yuukhadu min alxadiid haddaynu usoo gudubno mustafaadaadka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa faatixada in la akhriyayo ragcad walba oo ay waajib tahay way noo soo horumartay sida sawaabkii inay saaxay ile khilaaf dhowra baynu kusoo sheegnay oo qaarkood ay markaa xusayeen qofka la tukinayaa inaanu akhriyaynba faatixada qayb kale ay ku tegayeen culimada salaada sirtaana inu akhriya tajahrigaana kala tukinaya aanu akhriyayn laakiin sida raajixa ay ahayd salaaduhu ama ha ahaadeen kuwa la siraysanaya ama kuwa kor loo qaadaye ragcadnaba inaan laga tegaynin faatixada taas waa yihi xadiid waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanay salaadaha had iyo jeer salaadaha maaragtay la akriyayo faatixada inay labada ragcadoode hore ama hadday salaadaba laba ragcadood un tahay in lagu xigsiinayo qur-aanka kariimkaa ah wixii uu qofku qaro maqribkii iyo cishaaigii iyo subaxiina waa lamid waa masalo culimadu ay isla waafaqsan yihiin ragcaduu sida u kala horeeyaan labadaa ragcadood in loo kala dheeraynayo ayaynu halkaana ka aragnay sidaana fuqahada intooda badani way qabaan wa kownu qiraa'ati duhri waalcasri siriya in hoosna loo dhigayo duurkii casarka xikmadda tanna kor loogu qaaday salaadaha siriga salaadaha jahriga tanna hoos loogu dhigay allahu aclam ilaahay unbaa garanaya adigu addoon baa tahay oo waxaa lagu yidhi sidaana sidaa uu nebigu u tukaday unu tuko taana kor buu u ee kor u ah tanna hoos buu u akriyey hoos u ah culimada qaarkood baa isku yarday inay yar binixiyaan oo salaada habeenkii iyo ta maalintii waxay ku yar kala duwan yihiin maalintii waa wakti shaqo saxmad iyo buuq iyo qayla jirto masjidka iyo hareerihiisa salaadaha habeenkiina had iyo jeer wakti shaqadiina joogsatay ayaa ay ku beegmayaanoo dhagaysigu iska fiican yahoo kala tukinaya ka wax tukinaya ay iska maqli karaan laiifada ama xikmada waxay kala soo baxeen salaatuleilka iyo sababta ilaahay uu saaray habeenkii cibaadaysa baa la layi nebiga ina naashiata leyli hiya ashaddu wadcan waaqwamu qiilan kicitaanka habeenkii isaga ayaa ah mid xasilooni badan isaga ayaa xagga dhegaysigana mid wanaagsan maalinkiina ilahay wuxu uhi ina laka fi nahaari sabxan awiila maalintii dee shaqo dheer baad leedahay shaqo culus baa jirta waktina waa wakti la degan yaho qowlka la dhagaysan karo qalbigu soo jeedo waktina waa wakti buuqa iyo shaqadaasi uu jiro taasibaa lagu sababeeyey salaatuleyl waktiga loo sida loo faray nabiga caleyhi salaatu wasalaam ama mashruuc looga dhigay marka xikmadaasoo kale waa laga yar fahmi karaa halkana laakiin allahu aclam waaya waxa halka aynu ka faaidaysanayna hadduu asalku waxa wey la siraysanayo salaada marmar wuxuu nebigu kor u qaadaya waa litacliim inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka waxbaro oo salaada marka la tukanayo dee garanna inay khuduuc iyo khushuuc leedahay khushuuc qalbigaa iyo khuduuc xubnaha ah oo labaduba xasilaah haddana nebigu mimbarkuu fuulayay way dhacday mar inuu mimbarka fuulay dhakadii uu soo dego kolkuu sujuudayo kolkuu istaagayana sii fuulo xikmadu maxay tahay litacliim bariduu nebigu barayo calayhi salaatu wasalaam tanna waa litacliim sunihii nebiguna waa sidaas way soo aroortay labada ragcadood inuu simay rasuulku sala allahu calayhi wasalam labada ragcadood hore inuu ta hore sii dheereeyeyna waa dhacday oo sacad markii ay ka cawdeen nimankii reer ciraaq sacd bn abi waqaas radia allahu canhu ayaa waa kii dabeedna cumar u yeedhay cabashadii isaga gaadha ee la yidhi cumarow eh, xataa salaadaadiiba wax kaa sheegay salaadaadiiba wax ka sheegay reer ciraaq dabeedna isagoo isbaraxaya oo doodaya ayaa wuxuu ihi arkudu luulayayn waqtasiru fi lukhrayayn calaa macnaa qowli salaadaydu waxay ahayd tii nebiga mid shabahaysa marka waxaa arku dululayeen looga uga jeedaa waan dheerayn jiray labada hore labada ku xigana waan gaarin jiray waaya alqira'atu bacda alfaatixati laysat waajibatan falow iqtasara cala alfaatixati ajza'at isalaa biitifaaqi alculamaa walakin yukrahu اlikhtisaaru cala alfaatixati fi salaati farda kanat aw nafla liannahu khilaafu sunna in uu qofku ku gaabsan hadduu faatixada ku gaabsado salaadiisii waxba may noqon oo culimada islaamku way isla waafaqseen waayo qur-aanka sheega waajibkii wuxuu ahaa faatixada laakiin khilaafu sunna wey inaad labada ragcadoodee hore ku gaabsato keliya ma aha faatixada way ise dhacdaa dadka caamada ah haddii qofku uu ka cabanayo inaanu qulhuwalihii iyo suuradihii gaagaabna xataa garanaynin faatixadiisa iska wada inta baranayo wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala kunnaa waxaanu ahayn buui haddaanu asxaabta nahay naxzuru waanu qiyaasi jirnay qiyaama rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama sarajoogii nebiga fi duhri waalcasr duhurka iyo casarka sarajooga uu u taagan yahay ayaanu qiyaasi jirnay bal inta uu u taagan yahay faxarajnaa waxaanu ku qiyaasnay qiyaamahu inta uu u taagan yahay fi rakcatayn اuulayeyn labada ragcadoode hore oo min aduhri duhurka ka mid a intee in leeg buu u taagnaan jiray qadaro alislaamiin tanziil asajda suuradda ah inta la akriyo in leeg buu taagnaan jiray wa fi lukhrayeyni labada dambena qadra nisfi min dalik intaa barhkeed buu taagnaanayay wa fi luulayeyni min alcasr labada ragcadood ee hore casarka wuxuu taagnaan jiray calaa qadri ukhrayayni min aduhri duhurka labadii ragcadoode dambe intuu u taagnaa in la wa fi lukhrayeyni labada dambe casarkana cala nisfi min dalik intaa kala barhkeed buu u taagnaan jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim xadiidkuna waa saxiix asxaabtu ah, ilaaha ka raali noqda ee waxa ay ku soconayaan qiyaas dadka ay far waaweyn wax ugu qorayaan oo ka waktiga agab badan la haysto jooga iyo ka kalena ay fahmi karaan waxay wax ku qiyaasayaan shayga diintooda asalka u ah oo ah qur-aanka kariimka ah qur-aanka ayay markaa inta markay doonayaan inay waxqiyaasa ila qur-aanku waa shaygii ummadda ilahay uu ku galade ka wada dhexeeyey qof muslim ahoo bilaa qur-aana oo aan qur-aan lahayn kuma xisaabtamayaan asxaabtu sidoo kale markay inoo qiyaasayeen zayd ibnu faris markuu qiyaasayay salaadii eh, adaankii hore iyo adaanka dambe eh, ama adaanka lagu suxuranayo adaankii salaada lagu tukanayo intee in la eg baa u dhexayn jirtay buui ya qadru hamsiina aaya konton aayadood in la akriyo ayaa udhaxaysay buui labada aadaab halkanna waxa aanu ku qiyaasay buui nebigu calayhi salaatu wasalaam labada ragcadood ee hore duhurka marka uu tukanayo waa dabcan siriya intee in laeg suuratu sajda suuratu sajda inta la akriyo ayuu labada ragcadood majmuucooda u taagnaanaya marka ragcadina dee suuraddaa qeyb kamida ayay ku beegni ragcadda kalena qeybta kale suuratu sajda waa imise safxadood baynu odhan karnaa saddex iyo afartan layn macnaheeda waa saddex bog meelaha ah ya sooma nidhaahno isagu hadduu shan iyo toban yahay waxa weeyaan shan iyo toban saddex lagu dhuftay saddex bog weliba waa kutubtan dambe yaro badiya kutubtii hore waaba laga yaabaa in laba bog iyo wax yarun ay noqdaan marka kolka labadii ragcadoodna loo sii qaybiyo ragcaddii maxay helaysa waxaa laga yaabaa inay hesho labaataneeyo sada meelahaa labaatane bog iyo wax yar intaa in leeg buu ku akriyayey ragcadda hore ragcadda kalena intaa in leeg labada ragcadoodee duhurkee dambe intaasay kala badh usii noqonaya labada ragcadoodee hore casarka waxay la agaayeen labada ragcadoodee dambe duhurka oo macnaheedu waa in labaatan sano inta laga akriyo ayuu taagnaanaya labada ragcadoodee hore faatixada kadib way kasii yaro gaabteen labada casarkuna waa intaasii kala barhkeed walufrayeyna calaa najmi daalik marka halkaa waxaad ka fahamtay labadaas salaadood afar afarta ah labada ragcadood baa badan ee hore maadaama qur-aanku uu kala uu weheliye faatixada duhurka casarkana waxaa sii gaaban casarka maa yuukhadu min alxadiid kaana qadru qiyaami qiyaami nabiy sala allahu calayhi wasalam kada suuraddaa in leeg waxay keenayaan oo kale labada ragcadood ee hore duhurka inay isleeg xadiidka horena waa inaga soo arkaynay ta horu dheeraynay ka labada arrimoodba inay dhacayeen baad ka qaadan halkaa marna say u kala horeeyaan buu u dheeraynay labada ragcadood marna way isleegaanaya waxaynu ka faaidaysanay xadiidka istixbaabu tadwiili salaati duhr wa qiraa'atiha calaa salaati alcasri wa qiraa'atiha xagga waktigaanay u noqon kartaa oo way kala wakti ballaadhan yihin oo duhurkiibaa wakti ballaadhan hada alxadiidu yadullu yuayidu ma jaa fi anahu qad laa yaqtasiru lmusali cala alfaatixati fi lukrayeyni min aduhri wاlcasr xaysu kaanat اlukrayaani fi duhri cala nismi ulayeyni minhuma maca anahu yaqra kada kolkaa dee waynu arki doonaa tixgelinta la siinayo dadka ma'muumiinta ee la tukanaya imaamka macnaheedu mar walba ma aha in intanoo kale laga dhigaye marka dadka xaaladooda uu qiyaaso imaamka tukinaya dee intanun kama dhigaye wuu ka yarayn karaa wuu ka yarayn karaya wacan sulaymaan bni yasaarin radia allahu canhu qaala kaana fulaanu ninka hebel la yidhaahdaa wuxuu ahaa yutiilu mid dheereeya aluulayayni min aduhri labada ragcadood ee duhurkuu dheerayn jiray wa yukhafifu salaada casarna waa fududayn jiray wayaqra'u fi lmaqrib salaada maqrib wuxuu ku akri jiray biqisaari lmufasal qaybta qur-aanka mufasalka la yidhaahdo ee afarta juse hoose kuwa si yaryar wa fi lcishaa salaada cishaaina wuxuu ku akrii jiray biwasaihi biawsaati lmufasal qur-aanka afarta juse hoose kuwooda dhexe waa fi subxi salaada subaxna wuxuu ku akrii jiray bidhiwaalihi kuwa dhaadheer ayuu ku akri jiray mufasalka inta dhaadheer faqaala abu hurayra abu hurayra wuxuu uhi maa sallaytu kumaan tukanin waraaa axadin mid gadaashi kumaan tukanin ashbaha salaatin xagga salaada uga egid badan birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga min haada kan akhrajahu الnasaa biisnaadi صaxiix waa camru bnu salima saxaabigaa la odhan jiray weeye masaajidka nebigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam nin qaariyana waa ahaa cilmi badanna uu ahaa sida aad garan karayse marmuuqa uu ku ahaa taariikhdiisa marka fulaankan kaana fulaanu hebel wuxuu ahaa caynkaa iyo caynkaasu ahaa camar baa markaa fulaanku uu jeedaa camar baa salaadiisu sidaa hayd abu hurayra markuu salaadiisii faalleeyey salaaddii camr bnu salim ayaa wuxuu ihi salaadii nebigu taasunbaa waagay marka ninkani inuu u tukinayo dadka sidii sunnaha waafaqsanayd rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa uu sugay abi hurayre oo qiyaas sugan buu dadkii siiyey marka macnaheedu waxa weye in lagu xisaabtamayo ninkani sida uu dadka u tukiyey in lagu xisaabtamayo oo abi hurayre sidii u lahaa salaada inuu tii nabiga awaagti ayuunbuu tanna u yihi sacaabigani ninka waxay awaagti salaadii nabiga marka waa lagu xisaabtamaya wey marka duhurki iyo casarku way kala dheeraayeen labada ragcadoodee hore waa kala dheeraayeen xadiidka hore baynu kusoo aragnay maqhribka iyo cishaayiga lafdigoodu waa kala duwanaayeen oo salaada maqhrib ayaa suuradaha lagu akhriyayaa ay koob koobnaayeen kuwa cishaayiguna way ku xigeen kuwa subaxuna way ugu dhaandheeraayeen waxaad garan karaysaa maqhribka waktigiisu dee inuu yaryahay cishaayigiina waa isaguna kasii durugsayo de dadkiiba maanta oo dhan soo shaqaynayayo haka wakti ballaadnaada haddana in loo yar fududeeyay mudayn laakiin subax isagu waa wakti dadkii ay soo nasteen oo ay soo seexdeen oo ay diyaar u yihiin inay shaqo tagaan wax waliba degayn oo qur-aanka la dhagaysan karayo markaa waa dheerayn jiray qur-aanka kariimka ah qaybaa loo qaybiyaa marka qaybihiisaasuu kamid yahay masel qaybaha ugu horeeya waxaa la idhaahdaa asuwar adiwaal walmiiin walmasani toddobada suuradoode dhaadheera u horeeya iyo kuwa boqolkaa iyo kuwa masaanida ee soo raaca qaybtan ugu soo hooseysaana waxaa la idhaahdaa almufasal odayaasheenii hore kolka ama macalimiinta waxay uqaybin uqaybin jireen imise subac toddoba subac bay odhan jireen subaca toddobada ayaamood baa loo qaybin jiray kan waxaa loo yaqaanay qaybtan mufasalka subaca khamiisaad raggii subaca caanka ku ahaa way socon jirta subaca khamiisaad suuratu daariyaat marka iyo intii kasii hooseysa waayo waxaa leeyahy suurat xujuraat <clears throat> suurat xujuraat ilaa cama marka mufasalku waa intaa mufasalka oo afartaa jus ee dambe ah afar jus iyo xoogaagaa dambe ayaa waxay u qaybsamayaan kisaaruhu wa wasatuhu wa tiwaaluh kuwiisa gaagaaban afartaa jiso dambe kuwooda gaagaaban iyo kuwooda dhexe iyo kuwooda dhaadheer marka maqribkii kuwa gaagaaban cishaaigii kuwa dhexe subaxii kuwa dhaadheer marka xadiidkani waxa wey daliilu calaa mashruuciyati waistixbaabi hadihi sifa sifadaas inay sunato loo tukan karo hadyigii nebiguna wuxuu ahaa cadam liqtisaari calaa kisaari lmufasal inaan qayb qura un dee lagu gaabsanaynin uu badbedeli jiray xataa maqribkan laftiisa saynu arki doonno xadiidka soo socda kuwaa gaagaabanoo qura maqribka kuma tukin jirin mararka qaarkood buu dheerayn jiray almufasal alraajix cala araajixi yabtadiu min suurati alxujuraat suurat alxujuraat buu ka bilaabmaya ilaa qur-aanka afarkiisa intiisa u dhaadheeri waa laga waxaa laga bilaabaya suurat alxujuraat ilaa suuratu cama inta dhaadheeri waa kuwa wasatu kuwa dhexe waxaa laga bilaabaya cishaayiga lagu tukanaya waxay ahay min annaba ila duxa suuratu alcaadiyaat ama suuratu naba lafteedaba ka bilow suuratu cama ilaa waduxaa waalqisaar kuwa gaagaabane maqribka uu ku tukin jirayna waxay ahaayeen min adduxaa ilaa aakhiri alqur'aan suuratu waduxaa ilaa inta ka hooseysa mufasal waxaa loogu magacaabay likatrati fawaasili kala joogtoogiisaa badan oo dee suuradiibaa badan kala googo-naa ee suurad waliba bisinkeeda lahayd subaxa waxaa loo dheereeyey ana malaaikata aleyli wa malaaikata anahaari yaxfuruunaha labada malaa'igood baa isbedelaya kuwii habeenkii faylka ku jiray iyo kuwa maalintii ayaa isbedelaya heeganka halkaasaa dabeedna ay warbixintaa qaadayaan ilaahay baa wuxu uhi waqur'aana alfajir ina qur'aana alfajri kana mashhuuda salaadii baa ilaahay uu ka warramay salaada subax wuxuu ku tilmaamay iyada wa qur'aana alfajri oo looga jeedo wa salaata alfajr salaadii subax baa ilaahay qur'aanu ku sheegay salaada subax waa mid goobjoog ay malaa'igtu yihiin oo warbixinta ay qaadayaan marka warbixintaadii waxaa la geynayaa insha allahu tacaala salaadii buu tukaday hebel jamac buu ku tukaday ikhlaaskaa iyo khushuucdaasuu ku tukaday warbixintan wanaagsan bay dee qofkii cibaadada ku dadaalay malaaigtu ka daynaya kii kalena ehm, dee xalay buu qaadiraysnaa oo indhuhu isku hayay oo kada wa kada ya waxaa la qoray waa la qoraya isna dee xaaladda ku sifaysay baa la qoraya marka wuu ku xisaabtamaya warbixinta malaaigta iyo markhaatiga ay yihiin qofka muslimka وعن جبير بن مضع رضي الله عنه قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبga ayaan مقلay bui صxaabigani mغرب saلاada مغرب bالطuur suuرaة طuur ayuu ku akriyaya متfق عaليه xadiidkani waxa uu tilmaamaya صaxiixa ee jubayr ibnu mudcmi warinayo mararka qaarkood in ay dhacaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa maqribka qudhiisa inuu ku akriyey bidiwaali lmufasal afarta juse hoose kuwooda dhaadheer suurad eh, waad garan karaysaa dee suurat mur inta ay la weliba qirada nebiguna calayhi salaatu wasalaam maa kaanat hadda ma ahayn dudubin laakin kaanahu yuraki si fiican buu akrin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo la jeclaysanaya suuradaha gaagaaban sida qaalibkuunba ahayd marmarka qaarkood inuu dheerayn jiru xadiidku tilmaamay warada anahu qara'a fi lmaqrib suurat alacraaf suurat saafaat suurat dukhaan suurat lmursalaat suurat tiin suuratay lmucaawadatayn wa kullu hadihi axaadiid saxiixa intaasoo ayuu ku wada akriyay kala duduwan ee kala nooc nooca ah ummadiisuu la socdaa rasuulku sala allahu calayh wasalam markana iminka imaamka noqonayo ee uu is hortaagayo wuu la fadhiyay iyaga meel kale kamuu imanin masaajidka dushiisa kamuu soo dhicin nebigu ee iyaga xalqadooduu fadhiyey xaaladooduu qiimeynayey markay faraxsan yihiin buu ogyahay markay nashaado leeyihiin marka la warwarsan yahay ama la mashquulsan yahe dagaal lagu jiray xaaladdu deg deg u baahan tahay waxaasoo dhan markay kulushahay markay qabowdahay kullu dalik intaasuu waaqicu kula nool yahayo wuu qiimeynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waay qala alculamaau yajibu kitaabatu lmusxaf cala hada tartiib almawjuud alan fahiya tartiibu suwar liannahu jaa calaa ijmaci asaxaaba waijmaacihim waijmaacuhum rajul maanaa misxafka saasunbaa maaragtay loo qori karaa suuradaa la isma weydweydaarinaya kale uu ka hadlayaa oo xagga la xidhiidha qur-aanka iyo akrintiisa marka la akriyayo inaan la isku dhex walaaqaynina sidaa u tartiibsan yahay loo akriyayo oo intaad suuradan aayadaha dambe akrido haddana aayadaha hore ku celin isla qiradan qura waa in qiradu ay noqotaa mid hagaagsan oo qofku suuradan akhriyayo suuradan kale akhriyayo hadduu aayadahan akriyo aayadaha aanu dabarogina sidooda u akriyo markuu kuwa dhameeyo marka kale kuwo kale akriyo waa inaanu cagsu akriyin qur-aanka tankiiskaa loo diidaya dabaroga jubayr ibn mudcim wuxuu nabiga maqlay calayhi salaatu wasalaam suuradan isagoo maqribka ku akriyaya isaga oo aan islaam ahayn oo wuxuu u tegey si uu usoo furta usaara beder beder raggii la qabtay ee maxaabiista ahaa waa kii go-aanku noqday in madax furasho uu nebigu ka qaado calayhi salaatu wasalaam marka reer maka kol boqol a imanaysayo intoo kiish lacaga ay soo qaataan baa dadkoodii la haystayaasha ahaa qofba qofkiisa uu lacagtaa ka bixinaya oo uu soo kaxaysanayay jubayrna raggii taa u yimid madiina ayuu ahaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ciddaa aan dee cadow hubaysan ahayn ee arin macquula u socdo la ogyahay ma dili jirin sida ka tanoo kale u socda ama u socda qoraal wasido iyo fariin ma layn jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam ballanfurkana dee waxa uu ahaa mid dadka uga digayada dale nebigiio dadka tukinayao salaad maqribo suuratu duur akhriyaya ayuu maqlay waa kii lahaa waxaan markaa dhagaysanayay suuro nabiga masaaj ku tukinaya dadka ayaan aniguna ka ag qur-aankii baan dhagaystay marka aayaad ka mida suuratu aduur ayaa qalbigayga ku dhacday oo ku dhibqay am khuliquu min gayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun aayaadkaasaan dhagaystay oo ilaahay garnaqsi uu la samaynayo ilmo bani aadam oo uu leeyahy ma waxa la abuuray ilaah la-aan maye iska abuurneen mise iyagaaba abuurayaala markaasaan arrintaa diraaseeyey dadku miyay iska samaysneen walcadamu laa yuujid waxba la-aani waxba ma keento haddaa talow ma dadka mushrikiinta ahi wax abuuray maya iyagu ismay abuurin markaa sababbay igu noqotay buui inaan wax iska kay bedelaan waa xikmadda ilaahay uhi wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah mid gaalada ka midi ah hadduu ku yimaado qur-aanka ha dhegaysto waa laga yaabaa de inuu anfaco u saameeyo waxa aynu ka faaidaysanay sida musalaxa aada ku arkayso ama cilmu lxadiidi riwaaya in qofku isaga oo gaala ama faasiqa ama sabiya inuu soo qaadi karo xadiidka oo uu soo taxamuli karo laakiin marka uu sii gudbinayo waa inuu muslim yahay waa inuu caadil yahay waa inuu markaas dee qof shuruudihii laga helaya waay marka taxamul alxadiid iyo ta'diyat alxadiid baa kala duwan soo qaadidiisa iyo sii gudbintiisa ayaa ka kaafirin aslama kabni mudcimi waa ka shinqiidile waaba qof mesel gaal ahaayoo islaamay sida ibnu mudcim oo kale oo xadiidkan waktigaa uu soo qaaday dee islaam ahay taasi waa mawduuc kaloo musalaxa la xidhiidhe waxa aynu ka faa'iidaysanay xadiidka in mararka qaarkood maqribka qudhig lagu tukan karo suuradaha iwaal almufasal wacan abi hurayrata radia allahu canh qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yaqra nebigu wuxuu ku akriyi jiray fii salaati alfajri salaada subax yowma aljumuca weliba maalinta jumcaha salaadeeda subax aliflaamiim tanziil asajda wahal ataa cala alinsaan muttafaqun calayh weli dabaraaniyi waxaa u sugnaaday min xadiidi bni mascuud yudiimu daalik arrintaa wuu daa'imi jiray wuu joogtayn jiray waa joogtayn jira oo in badan bay hayd sunayaasha waxa uu markaa aynu ku dhex jirnaa sifadii nabiga sifadii salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam la xidhiidhay wuxuu salaada ku akrii jiray qur-aanka waxaa ku muuqanaya sida badan in suurad dhamaystiran uu ku akrii jiray oo inta badan aayaadka googo-an waxay u badnaayeen xagga salaatuleil laakiin suuradaha dhamayska tiran baa badnaan jiray marka salaada subax ee maalinka jimcaha labadan suuradood buu ku akrii jiray marka haddii dadka aanay culays ku noqonayn iyo kadeed way fiican tahay in lagu akriyo haddii dadka laakiin ay shucuurka ka qaadanayaan uu yahay mid inay ku badanayso ah waa kale kuxisaabtankeeda ay leedahay oo wakii nebigu ku talinaya calayhi salaatu wasalaam in dadka lagu xisaabtamo la tukinayo yudiimu dalika aada bay u badnayd daliilu calaa anahu kaana mudiiman calaa qiraa'ati haatayni suuratayn markaa uu kasii yaro waramayaa dabeedna in dee loo qaato maaha fabacduhum yaqra'u juz-a min suurati asajda wa suurati alinsaan wabacduhum yaqra'u asajda fii salaati fajri ljumuca wa fii salaati fajri ljumuca athaaniya yaqra' suurat alinsaan adigu hadduu qofku wada akrihi kara sidana fiican haddii kalena dee wixii la kari karo wacan xudayfata radia allahu canhu qaala sallaytu maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigaan la tukaday buui waa leyl famaa marat may soo marin bihi rasuulka aayatu raxmatin aayad sheegaysa naxariis ilaa hadday soo marto waqafa wuu ku joogsanayey cindahaa agteeda yas'alu ay raxma isagoo ilaahay naxariista weydiisanaya wala aayatu cadaab aayad cadaab sheegaysaa nebiga may soo maraynin oo muu akriyay ilaa hadduu akriyo tacawada minhaa ilaahay buu ka magan gelaya ilaahay ayuu ka magan gelaya cadaabkaas akhrajahu alkhamsa waxasanahu atirmidi ah, xadiidka xasan buu ka dhigay waa markaa sanadkiisu waa xasan wey waxa uu tilmaamaya xadiidkani marka qur-aanka kariimka la akriyo salaada lagu akriyayo in la dhadhamiyo oo qur-aanka aada akhriyayso macnihii aada isdhegaysanayso oo aada la jaan qaadayso aayaadka iyo macnaha ay sheegayaan allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mahaani takshaciru minhu juluud aladiina yakshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illah waa qofkii oo marna kor ukacaya mar yaro degaya mar oo qor marka aayaadka cadaabka uu soo maro qabandhacyo iyo oohin iyo ilma ay qabanayso aayaadka naxariista iyo bushaarada iyo ballanqaadku sheegaya marka ay soo maraanna wuu yaraa rajo badan baa gelaysa wuu yaro kala badbadanaya marka dareenka inuu qofkii qur-aanka u sameeyo saasuu ahaa rasuulku sal allahu calayh wasalam hadigiisii kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabaruu aayaati waliyatadakara ululalbaab markaasuu dhandhan samaynaya qur-aanka kariimka hadigiisii bay ka mid ahay aayadaha naxariista in ilaahay la weydiisto ahlu jannaha iyo wanaagga ay leeyihiin iyo allahuma ajcalnii min haaulaai atina ilaah kuwa allahuma acطinii haadihi اljinaan allaahuma adkhilnii macahu inuu qofku markaa ducooyinkaa odhan kara isagoo salaada ku jira bacdu culamaai qasara hada alistixbaab calaa salaati nafyi culimada qaarkood waxay ku gaabiyeen salaada sunnaha maadaam fadeef waktigaa ula tukanayo salaad sunnahay ah. laakiin wuxuu kuleeyahay sheekhu waana sida saxda walaakin laa maanica an yashmala alfariida famaa habata lisalaatin habata liukhra kol haddaan shay faariqa la sheegin oo kala saaraya oo aan la odhan ninkaasi wuxuu u goomi yahay un sunnaha dee tana sidoo kale ayuun baa la odhan salaadii faralkaa laftigeeda hadduu qofku idhaahda dhib ma jiro waanay ka aroortay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee inuu odhan jiray alaysa dalika biqaadirin calaa an yuxiya almawta balaa iyada qudhigeeda waxay tilmaamaysa jawaabu bixinaya waayo marka xadiidkaasi saasuu tusinayaa caam ahaan wixii waxaa la diidaya wixii khitaabahu masalan dad buu duceeyey awliyadii iyo ambiyadii iyo saalixiintii qur-aanku uu ka warramay ayuu qofku u duceeyey adigoo dhegaysanaya imaamki ayaa lasoo ayuu imaamku maray ambiyadii iyo saalixiintii waa wanaagsanaa markaasaad u ducay dhib kuma jiro aayaadkii cadaabku akri ilaahay baad ka maangashay aayaadkii naxariista ayuu akriyay ilaahay baad weydiisatay waa tan un wey halkaasoo kale waa looga yar dariishan karaa malaha halkan ay soomaalidu akriyaan iisoo mhm. qabo sadexismo iyo allahuma xasibni xisaaban yasiira ile xisaabtu waa cadaabe iyo tan kale suxuf ibraahima waa muusa maxaynu idhahnaa calayhi salaam bay idhahdaan oo mid un bay labada nebi bay u duceeyeen marka af carbeedkaa ku yar qalloocadeeda haddii u ducaynaya lafdigeeda calayhim asalaam in leeha oo labadoodaba calayhi salaam iyo calayhim asalaam baa isugu mid noqday adigu halkan waa loo waa loo daliishan karaya maadaam dee sunnihii iyo faralkiibaa isku mid ah culimadu ay qaateen <clears throat> nebiguna wuxuu diiday wuxuunu ahaa la hadalka ninkii asxaabiga ahaa kolkii uu xindhisay saaxiibkiisii kala dukanayay wuxuu ku yidhi yarxamuka allah dee kolkii dambe salaada laga baxay rasuulku wuu tiltilmaamay waynu soo marnay wuxuu ihi ina haadihi salaa laa yaslixu fiiha shayun min kalaami innaas war salaadan marka lagu jiro kuma habboona in dadka lala hadle dhexdeeda marka waa kuwa culimadu idhaahda wixii khibaab uu ku jiro lahadal ayuunbaa la diidaya qabaa'il buu magacaabaya nebigu oo shakhsiyaad buu magacaabaya oo markaasuu qaarna habaaraya qaarna u ducaynaya qunuudka dhexdiisa salaada dhexdeeda qaala bnu lqayim raximah llahu fii kitaabihi alfawaa'id idaa aradta alintifaaca bilqur'aani fajmac cinda tilaawatihi wa istimaacihi qalbak waalqi samcak waxdur xuduura man yukhaaطabu bih man yukhaaطibu bihi man takalama bihi subxaanahu minhu ilayh fainahu khiطaabu minhu laka calى lisaani rasuulih qaala tacaala ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalb aw alqa samca wahuwa shahiid marka inuu ilaahay kula hadlayo in ku xisaabtano qalbiga soo jeed ama ilaahay adiga ku waramayo an ibni cabaasin radia allahu canhuma marka taa waxaa looga jeedaa taarikhtu waa inaanay udhicin sidaynu inagu noqono markayd iminka salaada ka baxno haddaad iswaraysataan oo tidhaahdaan horta imaamku muxuu akhriyey labadii ragcadood ee hore faatixada dabadeed dad badan baan garanay inteena badan ma garanayno soo ma ya niyo waxaan u malaynaya inay walley lahayd kalena waxaan kuleenahay waxaan filayaa inay watiin ahayd <laughs> way way dhacaysaa marar fara badan imaamka laftiisay ku dhici kartaa inuu tii uu ragcaddii hore akhriyey ragcadda dambena ku akriyo leanna wuu ilaaba ma u maqlaynba marka arrintu hadday saa u dhacdo dee mushkiladeeday leedahay macnaha waa qalbigiiyo tegey ama mararka qaarkood qofkii uu is-ilaawaba goor u dhameeyeyba oo suuraddii uu dhameeyo isagoo sii khatimayo un u isarqo marka salaadu xaqiiqatan waxay u baahantahy tacawud khushuucdana waa la bartaa khushuuc la-aantana waa la bartaa waa xaqiiqo jirta wey haddaad maanta istidhaahdo boqolkiiba boqol salaadaada bal isbar inaad isdhegaysato oo aada khushuucdo oo aada qalbiga soo jeediso walow waataynu soo marayna adigoo indhaha isku soo qabsana ha ahaatee dee boqolkiiba konton baad keeni haddaad kusii wado boqolkiiba toddobaad boqolkiiba boqol waad keeni kartaa laakiin haddaad isku qanciso anaka adcafu nnaas inaad tahay mid aan soo jeedi karaynin oo kolleyba iska waad baranaysa taa laftigeeda an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ihi alaa war soo jeesta oo inii nuhiitu waa la ii diiday an aqra'a alqur'aana qur'aanka kariimka inaan akhriyo raakican anigoo rukuucsan aw saajidan ama anigoo sujuudsan oo fooda dhulka ku haya anoo jilbaha haysta iyo anigoo fooda dhulka ku haya labadaa jeer inaan qur'aanka kariimka akhriyo waa la ii diiday faama arukuucu haddaba rukuucda facadimuu fiihi rabb ilaahay weyneeya waama sujuudu sujuudiina fاjtahiduu fiihi ducaa ducada ku dadaala faqaminun waxa dhab ah an yustajaaba lakum in laydiin aqbali doono rawaahu muslim xadiidkaa saxiixa waxauu tilmaamayaa adaabta salaada ama adaabta qur'aanka lagula dhaqmayo inay ka mid tahay inaan lagu akriyaynin rukuucda iyo sujuudda midna laguma akriyayo wuu nahiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadaasi ama faral ha ahaato ama sunno ha ahaato haddii nahyigani uu yimidna waxa ay tusinaysaa in uu xaraam yahay inkastoo culimada qaarkood ay karaaho ku fasireen waaya maxaa la akhriyayaa rukuucda iyo sujuudda waxaa la akhriyayaa tacdiim in ilaahay la weyneeyo marka la rukuucsan yahay oo maxay la idhaha subxaana rabbiy alcaiim subxaana rabbiy alcaiim subxaana rabbiy alcaiim sujuuddana ah, iyadana subxaana rabbiy alaclaa in la akriyayo wuu xusi doonaa xadiidka soo socdaaye waxaa la raacinaya ducadii ducadii ayaa la subxaana rabbiy alaclaana waad akriyeysaa kadibna ducadii baad raacinaysa ducadu inay waktigaa jaanis qaaliya oo meel fiican ay ku dhacayso waktiyaasha la aqbalaya ay tahayna wuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam weliba aada buu dhiriyey dadka ku dadaalana wuu yihi ku rajo weynaada in la aqbalayana wuu yihi faqamin waxaa xaqiiqa ah in laydin aqbali doono waa bushaara subxaana rabbiya alacla iyo subxaana rabbiya alcadiim labadaasaa la kala akriyaya rukuucda waan filaya inay ku jirtay riwaayooyinka qaarkood oo xasan ah ama saxiixba gaarsiisan wabixamdina in lagu dari karayo sujuuda subxaana rabbiy alaclaa wabixamdi sujuuda lagu dari karayo axaadiida saxiixa waxa ku badan subxaana rabbiya alcaظiim oo rukuucda iyo subxaana rabbiya alaclaa oo sujuuda facadimuu fiihi rabba ilaahay weyneeya marka ku sugantihin rukuucda subxaana rabbiya alcadiim ida wey kan kalena ducada ducada xikmadeediina wuu sheego waa waktiga ugu aqbal dhow aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajid xadiidkii kale muslim ku sugan goortuu addoonku ilaahay ugu dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay ila sujuudan dadka in fara badan oo igleysku afuufay ayaa diidan sujuudda in badan baa diidan intii umayat ibnu khalaf la odhanayay markii gaaliya islaamba ay wada sujuudeen kolkuu nabigu najmi dhameeyey isagu intuu ciid yarxan xantoobsaday buu halkaas wooda saara wuxuu hi nimanyo hadday weji boorayn un tahay de aniga weji booraynta intaasaa igu filan laakiin ana nin weyne foorarsan maayo gaalkaa uraya halkaasay la martay waay waa xubnihiisa halkii ugu sharaf badnayd buu ilaahay daraaddii qofku dhulka udhigay yataxaamal calayha isagoo aan hagrasho lahayn ee wejiga dhulka rabbi daraaddii ugu haya waxaynu halkaa ka faa'iidaysanaynaa qiraa'atu lqur'aani afdalu min adikr waadikru afdalu min adducaa waqad yakunu shaks yuslixu diinahu cala camali lmafsuuli duna alafdal fayakunu fii xaqi afdal imaamu axmed wuxuu ku tegay tasbiixda rukuucda sujuudda inay waajibaadka salaada ka mid oo mid qura ayaa waajibaya buu leeyahy markii ay soo degtay aayadda fasabbix bismi rabbika alcaiim wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam rukuucdiina geeye waa subxaana rabbiya alcaiim markay soo degtay sabbix isma rabbika alacla qaala ijcaluuha fii sujuudikum taana sujuuda dhiga bu subxaana rabbiya alaclaa aimada inta soo hadhay waxay u arkayaan in tasbiixdani ay tahay sunne qofku hadduu ka taga salaadu aanay waxba noqonayn waxay isweydiinay aayadihii qur-aanka ahaa ee maala ducada sheegayay way badan yihin aayaadka ducada ah ee awliyada ilaahay ay in fara badan ilaahay baryeen ee ducadoodii ka waramaya ama ducada ilaahay u laqimay qur-aanka dhexdiisa dadka muslimiinta ee rabbanaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa ku bilaabmay ma lagu akriyi karaa halkan mثلا hab hب لنا من أزواaجiنa وذuرyaaتiنa قرaةa أعyuن واجcalna للمتقيiنa إmاما adigoo dadkaaga iyo dunyadaada u ducaynaya رb اrحمهma كama رaبayaanي صغيرا adigoo waalidkaa u ducaynaya sida ظاahirkaa waa maya sida dee muuqanaysa mar hadii nebigu waa la iga nahiyey inaan qur'aan ku akriyo rukuucda iyo sujuuda de aayaadkanina waa qur'aan marka meelaha kale ad ducaysan lakin halkan ducooyinka kale waaridkee nebiga ka arooray calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu ducaysan doonaa an caaishaa radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yaquulu wuxuu odhan jiray fii rukuucihi wa sujuudih markuu rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahay subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdi allaahuma kfir lii subxaanaka allaahuma tanziihan lak ilaahay oo laa xumaan waa ismu masder baa la idhaha culamaau naxwa waxa ay ku sheegeen ilaa sabaxa buu ka yimi masderka sabaxa masderkeeda qiyaaskii tasbiix buu ahaa calaa wasni tafciil laakiin maadaam uu ka tegay xuruuftii asalka masderka masderka wuxuu caan ku yahay xuruufta masderka inuu qaar ka tago oo tasbiix halku ka noqon lahabu subxaana noqday marka ismasderkuna waa la macnoo masderka tanziihan la kabayo ilah adaa xumaan ka hufan allaahuma ya allah rabbanaa yaa rabbana wabixamdik mahadaadaan ku daraya mahad iyo tasbiixda labadaba adaa leh allaahuma ilaahayow ikfir lii ii waxaad halkaa ka arkaysa ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u badan tahay inuu ilaahay weydiisanayo dembi inuu ilaahay weydiisanayo janno inuu ilaahay weydiisanayo inuu ka nabad cadaab xawla haatayni nudambi waxaa asxaabigii ugu jawaabaya annaguba labadaasumaanu ka agdhown janno aanu ilaahay weydiisanay iyo iyo cadaabaanu ka magan galno falsafadda meesha waxaa ka baxaysa asxaaba khuraafaat ee odhanaya ama asxaaba duruq cibaadada qofku uu cibaadaysanayo ma aha inuu u cibaadaysto inuu jannana ku raadsado kagana cararo cadaab laakiin hadduu cibaadaysanayo waa inuu ku raadiyaa jacaylka ilaahay hadduu ilaahay jeclaado jannana uma baahna cadaabna waxba yeeli maayo falsafad aada u liibato oo iska wareegsan wey waxaa isweydiin la jacaylki ilahay ba siaad ku helaysaa boor jacaylki ilahay qofku wuxuu ku helayaa ilaahay oo uu caabudo adoon mar haddee cibaadadiiba uu jacaylkii ku xidhanyo jacayl kale aan la helaynin dee cibaadadunba asala ah. iyagu waxay qabaan marka in jacaylka ilaahay adoonku hadduu helo aanu cibaadaba ubaahnayn waxa kasii dambeeya taa inuu jiri karo qof ilaahay uu jecel yaho aan caabudayn dabeedna waa falsafada odhanaysa aan isku qufulno on isku qancina un inuu ilahay aynu jeclaanay aada u jeclaanay isaguna uuna jeclaaday dabeetana waqad ruficad cana alcibaada wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin yaqiintu marka ay ku timaadeen lagu ogeysiiyey inuu ilahay ku jeclaado aada duulayso daalacayso markaasaa lagaa kor yeela cibaadada ilaa heerkaa aada gaarayso caabud ilahay markaad laakiin heerkaa gaadho eed garaadagoyso cibaado lama bacno marka muhim waxaynu uga jeednaa mawduuc talasulokiyaadka la xidhee ducada nabiga ilaahay lacagisi iyo ilaaha aduunisi iyo ilaah uqadisi iyo waxaas kuma jiraan mar walba addoonka waxaan kaloo dham waa wax iska caadiya ah oo sii socdo soo socdee kanun baa u daran kanaana ummadda ku tarbiyanaya ilaa ilahay isaga jannana ugu bushaareeye waanu ka dhaafayba wixii dembi ahaa allaahuma kfir lii marka ducooyinkii bay tani kamid waxaa kaloo iska faa'idaysanaysaa ducada aqbalkeedu wuxuu soo dhowyay markaad ilaahay ammaanto ammaanta ilaahay biixdiisa mahadnaqiisa taasaad horraysiinaysa markaasoo dabeetana su-aashaada ayaa ku xigsiinaysa alabta ducadayda waktiyadii ilaahay u nicmeeye la tusay waxyaabaha ummadiisa astaamaha waa inay ummaddu guulaysato idaa jaa llahi waalfatx markay suuraddaasi soo degtay buu badinaya subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii dee astaantii baan ummadda ku arkay guusha iyo gobonnimada ummadda tilmaamaysa iyo horusocodka diinta marka waanaan babaxayaa dunyadan ka tegayaae ilaahay baan intaa uu ifaray weydiisanaya waa duco ay wadaagaan rukuucda iyo sujuudda oo tasbiixda markaad dhowr jeer tidhaahdo subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcaiim ayaa ducadana akriya adikru manduub hada adikru lmadkuuru manduubun ilayh walaysa biwaajib wainama almashruucu bilijmaac subxaana rabbiya alcaiimi fi rukuuc subxaana rabiya alaclaa fi sujuud wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa idaa qaama ila salaati markuu salaada isu taagu xidhanayo yukabbiru xiina yaquumu kolkuu istaago allahu akbar ayuu odhanaya allahu akbar waa markuu xidhanayo takbiiraadkii baa lagu wadaa takbiirat alixraam wa takbiiraat alintiqaalaat takbiiraadkii guurguuridda i socod iyo soo socod iyo takbiirtii xidhashada markuu xidhanayo allahu akbar buu odhanaya marka usalidaas muu soo qaadi jirin hadigiisa mahay uma yukabiru xiina yarfac marka uu rukuucda kasoo toosana allahu akbar buu odhanaya waa soo socodkii ma og uma yaquulu wuxuu odhanaya samica allahu liman xamida xiina yarfacu sulbahu min arukuuc markuu dhabarka ka soo kicinayo ayuu sidaa odhan jiray taa hore waxay ahayd uma yukabiru xiina yarkac markuu rukuucayo allahu akbar sii odhanaya markuu soo toosayuu soo socdana samica allahu liman xamidahu leey uma yaquulu wuxuu odhanaya wahuwa qaa'imun isagoo taagan rabbanaa walaka alxamd marka xidhashadii waa allahu akbar sii rukuuciddiina waa allahu akbar soo toosidii oo soo socodka halkii allahu akbar la gelin lahaa wuxuu gelinayey samica allahu liman xamida markuu istaagana wuxuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamd markaa ka soo toosida rukuucdu ma laha allahu akbar laakiin waxay leedahay samica allahu liman xamida sarajooguna wuxuu leeyahay rabbanaa walaka alxamd waana imaamkii uma yukabiru allahu akbar buu leeyahay xiina yahwi saajidan markuu sii sujuudayo allahu akbar buu leeyahay uma yafcalu uma yukabiru allahu akbar buu leeyahy xiina yarfacu ra'sahu markuu sujuudda kasoo toosayo uma yukabiru allahu akbar buu odhanayaa xiina yasjudu markuu sujuudda labaad usii sujuudayo uma yukabiru allahu akbar buu odhanayaa xiina yarfacu marka uu sujuudda labaad kasoo toosayo uma yafcalu dalika sidaasoo kalunbuu samaynayaa fi salaati kulliha salaada dhammaanteedba takbiiraadkiibuu sii wadaa wayukabiru allahu akbar buu leeyahay xiina yaquumu marka uu ka kacayo min itnayni laba ragcadood bacda aljuluusi oo fadhiga ataxiyaadka ka dambeeya ataxiyaadka marka uu dhameeyo hore uu sii kacayo allahu akbar ayuu leeyahay muttafaqun calayh xadiidkaasi waxa uu inoo xaqiijiyey qofku marnaba in aanu salaadiisu meel maran yeelanayn way buuxdaa waktigan halkan uu ku qaadanayo qowl iyo ficil wuu buuxaa mar waxbuu akriyaya qur-aankiibuu akriyaya marna waxa uu akriyayaa dikrigii kale aynu soo maraynay inta yara uu sii socdaiyo inta uu soo socdana widaarka ah wuxuu akriyaya takbiiraatka allahu akbar ayuu akriyay meesha keliya marka aan takbiirtaa la akriyayn waa marka ictidaalka uu tegayo rukuucda ka toos oo allahu liman xamida ule saas ayay ahayd ehm, salaadii rasuulka sala allahu alayh wasalam tilmaanteeda caynkaasi ahayd